dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib markale ismaqal wanaagsan waa subaxa axada taariikhduna ku beegan tahay lix iyo bisha koiyo tobnaad ee novembar sanada laba kun qodobada barnaamijka falanqeynta aad ku maqli doontaan hadduu eebeedmana waxaa kamid noqonaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo saaka ku wajahan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ra-isul wasaaraha ayaana la filayaa inuu gaaro dhowaan halkaas isagoo u kuurgalaya xaalada deegaanada gobolkaasi sida magaalooyinka kismaayo iyo afmadow sidoo kalena waxaad ku maqli doontaan khubarada dhanka dhaqaalaha soomaaliya oo dowladda soomaaliya ugu baaqday inay baarto badeecadaha kaga imaanaya wadamada ka midka ah dalada bulshada afrika qodobadaas xubintii kalamaan iyo xubnihii kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan mar kale falanqeynta wararka heestaasi waxaahay daahfur ahayd barnaamijka falanqeynta wararka aynu ku bilownay wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xabse cabdi bare ayaa ku wajahan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha ayaana la filayaa inuu deegaanada gobolkaasi tago isagoo u kuurgalaya xaaladda deegaanadaas waryaheena cabdimajiid cabaas aadan ayaa qadka taleefonka inoogu jira cabdimajiid soo dhowow dhawahay eh, boortan eh, goordhow waxaa lagu wadaa in magaalada kismaayo uu soo gaaro wafdii uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare kaas oo maalmahayla soo aadan booqasho rasmi ah ku joogi doono magaalada kismaayo eh, wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa ujeedkooda waxa uu yahay laba ujeeda sida aan xogta hordhaca xilligan madaxtooyada maamulka jubbaland aynu ka helino taas oo ku qodanta eh, qiimeynta xaalada eh, fatahaad ee eh, xilligan markaasi ka dhalatay roobka xilligan biyo dhigtay guud ahaanba deegaanada maamulka jubbaland iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka ahay dagaalamayaasha al-shabaab iyo dardargelintiisa si guud marka xaalada waxaa la filayaa ra-iisul wasaaruhu marka uu soo gaaro magaalada kismaayo mm. uu marka kulan la qaato madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madow isagoo markaa siyaasadda iyo ammaanka iyo sidoo kale arrimo kale oo badan oo quseeya maamulka jubbaland kala hadli doona warar sidoo kale soo baxaya ee boortan waxa ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha uu tegi doono sidoo kale degmada afmadow halkaas oo maalmihii dambe xaalad adag laga soo warinayo iyo si guud in magaaladaasi ay kala xiran tahay kadib markii roobka saameyn uu ku yeeshay si guud marka amniga guud ee magaalada kismaayo ayaa si weyn loo adkeeyay wadooyinka waaweyn ee magaalada halbowlaheeda ah waxaa markaasi la dhigay ciidamo si gaar ah marka maamulka jubbaland ay ugu diyaariyeen sugidda amniga iyo sidoo kale deegaanada kale waxaa marka soo baxaya inta badan in amniga magaalada uu marka aada marka dhaqdhaqaaqiisa uu sidoo kale xadidan yahay waxaana inta badan la joojiyay gawaarida dadweynaha dadka ayaana ah kuwa lugtooda markaa amaalaya wamaadsantaa majid ma waxaa jira wefdi hordhac ah oo ra-iisul wasaaraha kasii horeeya oo halkaas tegay wafdiga hordhaca ah shalay ilaa iyo maalmihii hore ayay markaa imaanayeen kuwaas oo ka socda xafiiska ra wasaaraha shalay waxaa magaalada soo gaaray ilaalada gaarka ahi ra-iisul wasaare xamse cabdi bareed isaguna marka saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in magaalada uu soo gaaro si guud marka waxaa xiligan marka madaxda maamulka jubbaland oo ugu horeeya madaxweyne axmed maxamed islaam madoobe isu diyaarinayaan soo dhaweynta wafdigaas ee xukuumadda ka socda waa tahay cabdimajiid aadaa u mahadsan tahay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan qeybteeda barnaamijka falanqeynta ayaad dhegaysanaysaan markaana iyadoo ay dowladda soomaaliya ka mid noqotay dallada bulshada bariga afrika oo dhowaan ay soomaaliya ku biirtay ayaa haddana qubrada dhanka dhaqaalaha soomaaliya waxa ay dowladda ugu baaqayaan in ay baartaa badeecadaha kaga imaanaya wadamada ka tirsan dallada bulshada bariga afrika rofeor yaxya camir ayaa waxa uu sheegay in dowladda looga baahan yahay inay baaritaan ku sameyso badeecadaha ka imaanaya wadamada ka midka ah dalada bariga afrika isagoo sidoo kalena sheegay in dowladda ay joojiso keenista qaadka waa kan rofesor yaxya camir bismillahi waxay ka dhigan tahay urur cusub aan ka qayb galna urur dhaqaale ururabdana hore ugu jirnay jaamacadda arabta midooda africa igaad u n qaybaheeda urur aan ku biirnay oo dhaqaale oo nooga dhow intaas dhan waay inkastoo igid lafteedu ay ahayd urur dhaqaale marka hore oo lagu talagalay dhinaca beeraha iyo marka dambe siyaasa isku badishay laakiin hadda waa ururka noogu dhawey dhinaca dhaqaale oo aan ka qayb galno waayahay kursigan soomaaliya in muddo ay eh, ku taamaysay inay hesho maxay ahayd muhiimada eh, gaarka ay u lehayd wadamada diliskaaga horta inaad xiriir la samayso oo hadee suuq samaysaa aad la samayso waxun ma laakiin wax badan waxaa loo baahan yaha inaad ku xisaabtanto aftar ama heshiis hoosaadyada in adugu taqaana waxa dab kuugu jirto iyo waxa dhib kuugu jirto inaad sii ogaato iyo ismahaysi siyaasadeedna waayo hadda markaad la xariiraysiin meel kale adku isku heshiis geli kartiin heshiis mid loo geli karo waa jira u madax banaan laakiin wadamada qaar waxaa isla geli kartiin adag ku hal cod leh oo isla socda dhaqaale ahaan oo kale marka aan fiirino eh, maxay ka bedeli kartaa dalkeena walahi dhibna waa leedahay faa'iidana waa leedahay labadaba wax kastoo adduunyada jiro quraanka waa aragtaa eh, khamriga iyo maysarka waa haleyne dhib waa leeyahy faa'iidana waa leeyahy laakiin dembigooda ka badan faa dhibkooda ka badan faa'iidadooda marka labada ku biiritiisa dhibna waa leedahay faa'iidana waa yeelana laakiin waa inaad ku dadaasho faaiidaadu badato oo dhibku yaraa kaaga imaanayo suuq cusubu dilaysa waa hore iswafal galeen waa wadamo kulligoodba hal luqad iswada fahmi kara luqad ahaan kaligaa ka duwan luqad ahaan karin badafkooda waxay u badan wadamo aad wada christiana dad aan diin haysanna xiri karo laakiin dowlad ahaan waa dowlada lagu tilmaamo inay christian yihiin aduu kaligaad muslim ka tahay waxyaabo badan oo aad inaad ku xisaabtanta ay tahay waxyaabaha lagu soo dhoofin kara khamrigoo kale ad jiidi kartaa waxyaaba saas waayahay eh, isku socodkoo kale soomaaliya waxaan ognahay inay dhibaato badan ganacsigeeda iyo bulshadeedaba ay kala kulmaan aadista eh, wadamadan hadda eh, ku xusan ee soomaaliya ku biirtay bulshadeeda socdaalkoo kale muxuu muhiimoo noogu yeelana isleeda socdaalkiina qora laga fasaxay lamaashuur hoosaa dabcan jiri doona anaka waxaa midooda suuqa africa waxaa ku biirtaa layidhi dowlada soomaaliya iy dowlada soomaaliya waxu yaqaaniin inta xuduudda soomaaliya ku jirto anakan shalayan waxuu qabaa qof kastoo soomaaliya meeshuu jooga waa soomaali marka kan etoobiya joogo inta inka yimaado oo dhacagalaana soomaaliana kii jabuuti joogaa soomaaliya haddii qofkaas oo khalad gala markaas oo ganacsiga gudaha ka galo yaa mas-uuliyadeeda qaadaya ilaa adaa dukument soo qofka baagarafigiisi maaysid waa in marka hay-adaha qaar loo sameeyo taxadir badan haddana wadankaaga waxaa lagu eedeeyaa nabadgelyo xumaa ka jirto inkastoo san suudanba dagaalo ay ka jireen dalada waxaa lagu adeeg karaa shurubtaaga dhigi kara shabaab shabaaba wadankaaga joogo dadka lama kala yaqaan infiltration muddo hala sugo ama warqad gaara ah qofka hala soo raacayo waxyaabasaas soomaali badan oo africa u tahriibtaan jirto tanzania dhib gasho hadda teestana hadda ku gala tanzania baasoo sii taariiba xuduudda wadanka ka xagge uu soo qabto inay sharci uga haystaane oo tanzania lagu qabsado soomaalida lagu qulqulaysa maxay tahay ila kenyaan tanzaniya kama tahriibaan may soomaaliya ka tahriibto marka waxyaaba yaroo saasoo badanaa soo bixi karo in laga hortago badeecooyinka la cashuuri maayo ah, kamida inaa wadamada dhexdooda waxa aad soo saarta igama cashuuri kartid okay haddii wadan kale oo dibada ah, wax keeno ay kenya kasoo degaan xuduuda kenya iga soo galayaan waa in a marka tan adigu malahayn marka hore cashuurtadii lebobaasaad ku qaadato china kaaga timiday marka aniga markay soo galaysa ila cashuuray naqana hadii dekadida kasoo deglaheed buu cashuuri lahaa waxaaba gudahooda lagu soo saara adana kenya ama tanzania dhexdooda haddii shirkada ingiriisi ay warshidku leedaha kenya ay wax soo saarto shirkadaas boqolkiiba sideetan hadii eh, ingiriisku leeyahay labaatanan kenya leeyahay aniga ingiriisigalama dhexayso cashuur dhaaf tan kale jaadka ka yimaadaa jaadkaan ka yiraahan adag guduhu kasoo baxaa waana badeeca eh. cashuurta halaga dhaaf ummadii o dhan muqayla naqan wadanka halaaba waa inaad sidii aad soo saarto sharci cadleeda marka jaadku waa daraag saasaad ku joojin kartaa si kale kuma joojin karta marka waxyaaba badan oo farsamaa looga warshadahooda iyo kuwan uma tartami karaan wakai warshada inta koostigii hore lagu sameeyey xali faa ku shaqaynaya waa tan hadda aada bilowda lama tartami karta warshad oo faa ku shaqaysanayso iyo adoo lafiil lagaa rabo hoos kuudhigaa qiimaha ilaisku xal soo saartiile marka tiisa in la qaatay naqan tiisa raqiis xuduudina kasoo gudba cashuurla-aan cashuurta xoogaa lagu kornin jiro kaa yaran jirtay waxyaabo badanoo hoosa weli dhiman laakiin anaga soo waxa muuqata safarkii laigskadadkeena safarahe eh. safarkii goorme safarka waxyaaba badan u yeelan doonaa umareema hadda inla leeyahay shalaa la saxeexay bariifkiisa laakiin kusoo gala waa adagtaa inuu yiraa secuur television iyo waxyaabo badan wadanka hadda jamhuuriyadda soomaaliya kuma saxibay somaliland basaboolkaaga ma haystaa dadki mabni inay leeyihiin waxa ma ka tagoshi naftaadu xuduudaha kuuma xero waxyaaba badanaa ah, marka laakiin eh, magac ahaan inaad kamid naqato oo hadhow caalamka london markaad samaynaysiin a kula gala ama dantaada aad tiraa ila difaaca meelahaas kale waa ku fiican tahay guud ahaan hadii sharciyada waxaa jira guud oo ka wada dhexeey in laba labalaba wadan hoos ay usii geli karaan waxyaaba badan aad dad waa soo dhaciyeen in laba ku daro laakiin waxaa loo baahaya qubaro kale oo ka fikirto aytab kastoo ay loo keenayaan ama mid kastoo anagaan u geynayna saameynta in hoosdad uga fikira loo sameeyo somalilan bayaan soo baxay waxay leedahay soomaaliya noguma matali karto bulshada bariga africa oo kama mid nihin taasi marka iyaduna maxay ka dhigantaad isleeda marka markaad eegto caalamku wuxuu aqoonsan yahay sobranatig soomaaliya lama kala goy karo wuxuu aaminsan yahay soomaaliya inay matasho dowlada soomaaliya ama ha naqato hirshabelle <coughs> ama ha naqato ama ha naqato jubbaland ama ha naqato puntland caalamka waxaa ku madsanayo dowlada soomaaliya madax banaanida daleed soomaaliya inaan la kala jari karin un ku dhawaaqday marka waa dhihi karaan oo hadda waxaa u tiriyaan male dhibaatooyina tirsanaya iigaasi broblem lookaala waa iska haystaa laakiin guud ahaan caalamka marka la horfadhiyo un marka la joogo soomaaliya hal soomaaliya la yaqaanaa hal caalamana loo yaqaanaa marka taasaana dhegeysanaha madaxweyneyaasha meesha fadhiyay madaxweyne soomaaliya iyo soomaaliya aqoonsanaya xukuumadna waxuu aqoonsiin ka ra-iisul wasaaroointa xukuumadda kaasina wuxuu ahaa rofeor yaxya caamir oo u waramayey waryaheena maxamed ayaanle maalinimada jimcaha ayay ahayd markii dowladda soomaaliya ay ku biirtay bulshada bariga afrika madaxweynaha soomaaliya ayaana oga mahadceliyay celiyey madaxda dalalka bariga afrika aqbalaada codsiga dowladda soomaaliya ee ku aadan ka mid noqoshada daladan qeybihii dambe ee barnaamijka falanqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay aan inii warrame war ma haysiine naw ariyaa kuu sheega inaanan war hayn war horta maadaanna waraystay waa adiga nooga bilaabay war ma haysaane war jacayl indhaha laga gartaa war waxaa la yidhi waayeel waa wada indho war waxaa kaloo maqli jiray maantoo kalena madaxaana furan war makobciyaa geedka yimi saanyeel cidi ima fartee fartaan doonaan qoraa w hadda gorgorintaa wuxuu ku daray fakradaleelama laho waxaan doonaan falaa war inaad falantiin horaan u ogaa waxna laydiinma sheegi karee war dalabow dhejimadilishukushukayaha tufeyin adin hatuf warka war madayow fartii mayga haddii la qoray xitaa dadka ma xamanaysaa war ha naqasinine war weynaan idiin wadnaa e madaxweynuhu furay kalfadhigii afraad ee baarlamaanka wakhtiga orod badana ah, oo hadda afar kal fadhile ma hartay war horta dowladii hore xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuura daqiiqadaha u tiri jire eh. tan yaa u tiriya war shaqadaas tookadan eh. waxaa haya abuujaxsha bin jaxsha oo bu'aala fadhiya warbowsolomana dalku xaalo degdega ku jira markii fatahaadu dhacday eh. muxuu yahay kalfadhigaani war awal bala taagnaan lahaa xaggee la fadhiisanaya dadkii biyaa sitee horyaadhaha bashiir dheer waxau rabaa baarlamaankii buntland hee waa ogaay wixii dhex maray cabdulo adaan fahmina waxay kamare boba waxaan weyneeyaa heli kara war cabdikuus miyousan ogeyn madaxweyne deni inuu yidhi faanka waa jecel lahay ee soomaalidu ha noogu roonaado war ma doorashadii buu qabtay oo hadda puntland ma waxay ogolaatay dastuurka soomaaliya in la dhammaystiro war ruushka siduu ku ogolaanaya ukrein in miduu yurub ku biirto oo waayahay marsiinaha ogol inay taywaan ka go'do war soomaaliya inay ku biirto urur goboleedka bariga afrika etoobiya waa diidi weysa war walaweynay somalilan faragelinta ka daaya warba dastuurka puntland waxaa ku qoran soomaaliya hadda in la baadi goobo war dad inay wax sheegsheegaan raba wax looma sheegi karee waxaan idiin sheegi lahaa ha sheegsheegine ha sheegsheegine juuteeya warmadeeyo waxaa kaloo la yidhi wixii laa sheegay mardhowoon la sheegin waxbaa sheegi ma waar waxaa kaloo la yidhi kuu sheekeeye kaa sheekeeye ha sheekaysan war kalamaanay allaha idin caafiye waxaa furmay kalfadhigii afraad ee baarlamaanke waxaan dhihi lahaa adoo xildhibaan matala magaca soomaali weyn marnaba hayse odhan macaash maantay kuu dagan tahe macnaha waxaan oga socdaa dadkaad madax madaxdooda tahay malaayiin waxaa ku jira miciin iyo raba gargaar kuwaa maqalkiyo indhaha mar hore waayoon lahayn meelay ula ciirsadaane ogow mudanow ogow inay marti kuu yihiin dastuurkana meel marshaay haddaad doontaanna maya adinkaa muran noogu filan warbow haddee baarlamaanku iyagaa doortay madaxweynaha waar doorashada somalilan waa far iyo cod war maanta madaxweynaha soomaaliya oo baarlamaanka khudbaddeen u jeediyey wuxuu ka sheekeeyey hal sana iyo siddeed bilood uu xilka hayay war xasan sheekh maase aa isku tiriyey in mucaaradka u tiriyay ahayd istixsaabi intaa lagu xisaabay miyaadan maqli jirin aryadhaha waa iska hadlaysiina waxaa la yidhi nin doorasho gol daqiiqada looma qabto wardabow madaxweynuuntii furimaha wareegayey wakhtigiisa baa ka jadhaanin warkalamaanay waxba ladiima sheegi karo warkan waa ku soo boodiinay madaxweynuhu khudbadii uu baarlamaanka u jeediyey wuxuu ku soo gebagabeeyey baarlamaanka soomaaliyeedoo walaalayaal shan qodob ayaa noo taalla saddex beesha caalamkaa laga rabaa labana annagaa nalaka rabaa saddexdii beesha caalamka laga rabay labadanalaka rabo waa ka rajarroon yihiin sababtoo ah mid kami kamida wuxuu ahaa kubiiritaanka soomaaliya urur goboleedka bariga afrika labada kalena waa deen cafinta iyo qaadista cunuqabataynta hubka bisha diseembar ayna hirgalayaan labaduba labada soomaaliya laga rabana waxay tahay uu yidhi koow shabaab in dalka laga saaro iyo qodobka labaad oo ah dhammaystirka dastuurka labadaas annagay noo yaallaanuu yidhi nimay ku hortay howlahaysaa ma yidhi aryadhaha madaxweynuhu waxaa kale uu yidhi soomaaliya kalama raysa kartee waisku raysa kartaa sababtoo ah lama kala weyne waa layskuwen yahay warxisaa somalilanba war dadka iska reebina waxaa la yidhi shan farood haddaan la isku qaban fool ma dhaqayaan walikaaleeray fartoshiladii foola dhigaasa masfaara biyaasa ayahee madeeyow faaradhigaas faaradhigaas maad bilowda war cabdilow farta maayga miyaa faaradhigaata lagu soo daray warbow madaxweynu markuu baarlamaanka la hadlayey hadda gacantii weli mau shakaalay war odaga waa ka go'an yahay war xubin ka mid la sheekaystay wuxuu yidhi labada qodob ee madaxweynuhu sheegay in nagala rabo beesha caalamka afarfaataxaan ugu darnay ma ayagu war xibin ka mid ee aanin la sheekaysaday yeeray marba di madawiinaha furuntaninka diraana wal alla walaynofado saxiixana waraabwaanguurana wuxuu yidhi maanta baarlamaanka mudanaha la doortow madluun dhibu ku raagtiyo maras iyo agoon iyo calan muruga ooyiyo mashaqiyo wareer iyo mixnad baa ku sugaysee adiga u madaxoo mawla kuu xil saaree maaree dhibaatada samirkana ha moogaan aryaadhaha mudanayaashu maal ma murunkii meel sookay dhigeen mudanayaashu maal ma murunkii meel sookay dhigeen abdula waxaad kaloo ka tagtay mooshiina kaama maarmayaan war waxaa kaloo la yidhi dastuurkiiyo howlihiisa isqabadkiiyo doodihiisa mudday daalaa dhaceene dadaal badan iyo dulqaad in laysugu soo daro mar loo duubtaan qabaa war gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe oo ka hadlaayay kalfadhigii baarlamaanka ee furmay wuxuu yidhi haddii aan khawaarij dalka laga xoraynin dowladnimo dhammaystiran lama helayo marka waa in laga wada shaqeeyaa sida argagixisada loo ciribtiri lahaa buu yidhi dacishi shabaab haddii la isku daro wax isma doorshaane dagaalkii halkuu mare hayaa duqa ma weydiiyey war gudoomiyuhu si khawaariijta loosoo afjaro xildhibaanada ma ku yidhi tuutaha gashada war gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashioo baarlamaanka lafurey ka hadle wuxuu yidhi danaha shakhsiga ah iyo waa in la kala saaro danaha guud danaha shakhsigaana waxay ka hor imaanayaan in dastuurka la dhammaystiro wuxuuna sheegay kalfadhigii hore ee baarlamaanka labada gole inay wada shaqayn fiican yeesheen aryaadhaha samigee cabdulla arrimaha mugow fiirfiirsha ku wareerana waxa uu yidhi hw ma waxsaanooyihin socdaaya sacaada yar lagu saaxa ma waxsaanooyin socdaya sacaada yar lagu saaxa waan walla weynay doorashada somalilan diyaarad bay soo saaran tahay goortay saxmaysana lama oga war diyaaradda shalay muqdisho dul wareegaysa erokobtarta ahayd waalma ixtiraafkii bay siday warwarkaa naga dhex gelina waxay siday boor weyn ay ku qoran tahay cadowgeennu waa khawaariij wargorgorow baabuur iyo bajaaj baan hogayn boor la soo suree bayrakhtaar miyaa lagu sawiray baaqa madaxdeenna war bislow marba haddaad aragta bayrakhtaaroo boor ku sawir suran yahay ah. guushu ma foga war guushu waa la gaarayo eh. cayaartooydii soomaaliyeed ee maanta la ciyaarayay dhigooda ruwanda eh. hal iyo ebera looga adkaaday eh. marka haddii soomaaliya hal iyo eber looga adkaado waa iyadoo laiska guulaystay horta calanka soomaaliya garoonka ma laga suray ciyaartooyda soomaalidu markay banooniga wataanna waryaha tabinaya soomaaliya ma laha dee bes wareer midubbu waxay marka xaaladaha banooniga laga hadlayo haddii banooniga ku dhaafay aan ku dhaafin war hadda ciyaaru maanta waa badnaayene liverpool iyo sitina waa arkahayey war cayaarihii siyaasaad ku mashquusheene soomaaliya hadda hadaad waxay si rasmi ah uga mid tahay waddamada ku bahoobay ururgoboleedka bariga afrika ee loo yaqaan east africa community haddee ganacsi aada hadda caruusha dukaan ma ka furo karaa anugu warhaddama waxay leedahay faykontedi ugandha waa ula shaqa tegi karaa east african community warqad ay ku qoranta haddaad qaadato waa ku aadi kartaa war xitaa kalamaan geedka ku yaalla kigaali waad kusoo qaban kartaan uba waamayna dardaraan iska jir tareenka redhahay afrika iyo xaafadda inaad ku mashquulsantihiin waxaa maalintii labaad socda maxaabiisdhaafsiga falastiin iyo israa'iil xamaasna waxay noqdeen yeesheen in lala tashada maahana urur aan laga tasha karin aryaadaha warkiioo koobanoo ku jira waa xaq in lala tashadaa waa xaq fariimahaas iyo xubinta kalamaan ayaa u dambeeyey barnaamijkeena falanqaynta wararka ah anigoo bootaan ayaa idinla socodsiinaya kayse ayaa farsameynaya nabadgelyo